alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allah wslm wbaarak cla nabiyina muxamed wcla alihi waasxaabihi wman tabicahum biixsaani ila ywm اddiin ama bacd shaykhu lislaam ibnu taymiyata raximah اllahu tacaala weli waxa uu inoo wadaa aayaadkii lagaga hadlayay tilmaamaha alle subxaanaه wa tacaala iyo magacyadiisa aayadihii ugu dambeeyey waxaynu tilmaannay hal mowduuc inay ka hadlayeen aayadihii dambe aynu isbuucii ugu dambeeyey soo qaadanay waxay ka hadlayeen ifaadka la diiday ifaadka la diidayna labaynu u qaybin almanfiya calaa nowcayn naam ayb taas waa muqayid horeynuga soo bax yani waxaynu u qaybinay ifadii manfiga ahayd marna mutail bay noqotaa marna munfasil bay noqotaa naw marka loo diiday waa mutailba mise waa munfasil ya waa mutasil wey walad marka loo diiday ama xaasna waa munfasil wey waa munfasil marka waxyaabaha la diidayo labadaas bay culimmadu u qaybiyeen ayb waxaynu joognay sifatu alistiwa wa qowluhu tacaala alraxmanu cala alcarshi istawa allahu allah raxmaanka cala alcarshi carshiga dushiisa istawa waa ka kor noqday dabcan aayad baa saasay idinkaidinku taalla ya aayaddan ka horaysa waati maina dambaysa ayay ka bilaabmaysa maxaa ku xiga ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaat ayib eh, aayadda ku sugan eh, aayadani waa aayaddii suuratu aaha wey nacam alraxmaanu cala alcarshi istawa alraxmaanu allaha raxmaanka ah istawaa ay calaa waa ka kor noqday cala alcarshi carshiga dushiisa fii sabcati mawaadic toddoba mowdic oo bimacnaa lagu sheegay macnaha lagu sheegay halka nusakdu isku khilaafsan tahay laakiin nusakda muctamadka ah ee walibana shiikha lagu dul akhriyey makhduuaadka hadda laga hayo ee lagu kalsoon yahayna ay tilmaamayaan waxaa nuskhdaasi ay sheegaysaa alraxmaanu cala alcarshi istawaa wa qowluhu tacaala uma istawaa cala alcarsh fii sittati mawaadic sida matniga saxiixa ku ahy waa sidaa alraxmaanu cala alcarshi istawaa waa aayad wey wa qowluhu tacaala uma stawaa waa aayadan ina rabbakum inteeda dambe uma stawaa alla ka kor noqday cala alcarshi carshiga dushiis fii sittati mawaadic halkay toddobada ka tahay fii sittati mawaadic lix mawdic ama lix boos sidan hadda inoo taalla fii sabcati mawaadic waxaa looga jeedaa aayaddan alraxmaanu cala alcarshi istawa iyo lix aayadood oo ah uma stawaa cala alcarsh jumladaasi ay ku sugan tahay ayaa la isu geeyey maadaama toddobaduba ay ka hadlayaan alistiwaa cala alcarsh ayaa toddoba loogu xisaabiyey laakiin maqsuudka shiikhu wuxuu ahaa alraxmaanu cala alcarshi istawa waa aayad wey wa qowluhu tacaala uma stawa uma stawaa cala alcarsh fii sittati mawaadic aayada damba da mawdicna waa inoo iman doonaan insha allahu tacaala nuskhada muctamadka ah lixda aayadood lama faahfaahin lixda aayadood lama faahfaahin marka matnigu wuxuu ku kooban yahay alraxmaanu cala alcarshi istawaa uma stawaa cala alcarsh fi sittati mawaad waa layla socdaa sooma uma stawaa cala alcarsh oo lix meelood ku yimi marka tasaruf baa la sameeyey meesha shiikhu uu tilmaame uu leeyahay lix aayadood baa lagu sheegay uma istawaa cala alcarsh ayaa waxa weeye shuruuxda in badanoo ka midii soo naqliyeen markii dambena waxayba noqotay mutuunta waxa weeye shaac baxayba noqotay laakiin matniga asalkahi waa intaas wey laakiin ishaynu marinayna intan kale la sheegay marka la ysku soo duuduubo aayadaha ka hadlaya istiwaab alla uu ka kor noqday carshiga waa toddoba aayadood wey alraxmaanu cala alcarshi istawaana waa lafdi uma istawaa cala alcarshina waa lix aayadood ayay waxa weeye ku tibi iyadoo qaabkaas uma istawaa cala alcarsh shiikhu waxa uu fii suurati alacraaf fii qowlihi subxaana hadalkii shiikha maas aynu tilmaamay ina rabbakum rabbigii allahu alla wey ama intaynaan u gelin laqbada iyo isasaarka aynaan u gelin istiwaada waxaa loo yaqaano waxaa lagu macnaynaya bimacnaa cala waa culuw ilaahay culuwgiisay ka hadlaysa alla subxaanahu wa tacaala carshigiisa inuu ka kor noqday waxaana la ogsoon yahay carshigu inuu ka koreeyo samaawaadka o dhan samaawaadkuna dhulalka inay ka koreeyaan makhluuqaadka alla uu abuuray waxa saqaf u ah oo ugu sarreeya carshiga alle subxaanahu wa tacaala marka laga yimaado kursiga oo mawdicu lqadamayn lilaahi jalla wacala ah marka laga yimaado waxaa makhluuqaadka ugu sarreeya carshiga carshigaa ugu sarreeya waa saqfu lmakhluuqaat makhluuqaadka ilaahay uu abuuray saqafkooda ayuu ka dhiganyay all subxaanahu watacaala waa ka kor noqday haddii layidhi waxaynu ka faaiidaysanaynaa culuw ilaahay subxaanahu watacaala inuu sareeyo culuwgana waataynu usoo qaybinay saddex qaybood saddex qaybood baynu u qaybin culuw اdaat wa culuw اlqadr wاlmakaana wa culuw اlqahri wاlhalaba yani xagga awoodda inuu ku sareeyo xagga sharafta iyo makaanada inuu ku sareeyo daatadiisu inay dawaada kale ay ka sarayso oo booska uu jooga u nodo meel sareey u nodo walahu lculuwu min alwujuhi jamiiciha daatan waqadran mac culuwi shaani daatan waqahran mac culuwi shaani halkaasuu ibnulqayim raxmat ullaahi caleyh kusoo koobay walahu alla waxaa u sugnaaday alculuw culuwi baa u sugnaaday min alwujuuhi jamiiciha waxa weey wejiyaasha kala duwan ee sarrayd daatan wa qahran mac culuwi shaan istiwaagu wuxuu kasii hadlayaa culuwiga ah culuwu daatka ilaahay daatadiisu inay sarrayso yani booska uu joogaa inuu yahay meel waxa weeye caaliya oo makhluuqaadka ka sareeya inuu joogo idan culuwu daat ayuu istiwaagu inoo tilmaamaya culuwiga waxaa kaloo loo qaybinaya laba qaybood markaynu dhinac kale waxa weeye ka eegno culuwi waa culuwi caama culuwina waa culuwi khaasa culuwina waa culuwi khaas istiwaag waa culuwun khaas waa sarayn khaasa wey istawaa cala alcarsh ayuu ku qayday culuwiga mutlaqaahina waa alla subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisao dhan inuu ka sareeyo macaanidii kala duwanaydna ay soo gudagelayso alculuw alcaam walculuw lkhaas culuw lcaam wa ifatu daat culuw lkhaasna waa ifatu ficlin wey culuwiga caamka ah waa alla inuu ku sifaysan yahay kuna sifaysnaan doono lam yazal walaa yazaalu mutasifan biha inuu yahay khalqigiisa mid caalika ku tilmaannay culuwiga caamka waa culuwu daat wa ifatun daatiya laakiin alstiwa waxaan leenahay waa culuwun khaas waana ifatu ficlin yani waa ficil waa alla sameeyey subxaanahu wa tacaala uma stawa waa ficil wey wuxuuna ku qaydan yahay waxa weeye mashiicada alle ayuu subxaanahu wa tacaala ku qaydan yahay waayo xilligii alla uu doonay buu carshigiisa ka kor noqday waa ficiluu sameeyey mashiiadiisana alle subaana wataala uu ku sameeyey ilaahay inuu ku sifaysan yahay culuw lqadr iyo culuw labada waa laysku waafaqsany cidima diidana laakiin culuw daadka laysku haya ilaahay daatadiisu makhluuqa inay ka sarayso oo jihada culuwiga inuu ku sugan yahay oo ilaahay jiha loo sheegaya jihadaasina culuwiga ay tahay culuwiga daadka waxa weeye ahlulbidacu waa diideen hadday ashaaciro tahay hadday muctasilo tahay hadday jahmiyo tahay ahlulbidaca badankoodu waa diideen culuwi daadka ayay diideen shiikhu halkan wuxuu inoogu tilmaami doonaa adilo ka hadlaysa culuwiga khaaska ah waa istiwaaga iyo adilo kalo badan oo ka hadlaysa culuwiga alle mulaqa ah labadaba waa inoo tilmaamay qaababka adiladaasi ay ku imanayaan aad bay u badan tahay markaynu culuwiga isku soo duuduubno alla subxaanahu wa tacaala khalqigiisa inuu ka sarreeyo adilada tilmaamaysa aad bay u badan tahay ibnulqayim raxmat ullaahi calayh markuu ka hadlayay waa walaqad aataana ashru anwaacin min almanquuli fi fawqiyat araxmani mac miliha ayضa taziid bwaaxidin ha naxnu nasrudha bila kitmaani adilada culuwiga ka hadlaysa waxa uu leeyahay waxay ku timi koob iyo labaatan qaab ayaa tilmaamaya ilaahay khalqigiisa inuu ka sareeyo walaqad aataana cashru anwaacin min almanquul adilada lasoo naqliyey fii fawqiyat raxmaan alla inuu khalqigiisa ka sareeyo ka hadlays maca miliha toban baa la soo sheegay toban kalena waa loo geynaya aydan taziidu biwaaxidin midna waa loo sii geynaya waa koob iyo labaatan dabeedna koob iyo labaatankii buu taxay oo mid walba tusaalayaashiisa uu sheegayo mid kastaba waxaa laga yaabaa boqol daliil iyo ka badan in loo helo waxaa ka mida ah waxyaabahaas qaabo badanoo shiikhu uu inoo keeni doona insha allahu tacaala haddaynu soo khulaasayno aynu sheegno badankooda waayo markuu koob iyo labaatan gaadhsiiye qaar baa isku noqonaya annuzuulu minhu iyo annuzuulu lmulaq labaduba waa nuzuul xagga alle inay wax ka soo degaan marka haddii nazala la yidhah wa anzalna alxadiid waa nuzuul mulaq iyo haddii la yidhaahdo tanziilun min xakiimin xamiid wuxuu ku qaydan yahay minbuu ku qaydan yahay marka tafsiilaad buu geliyey laakiin haddii la isku soo duuduubo ilaa baa ka soo baxaya waxaa ka mida ah culuwiga mulaa ah alfaada culuwiga lagu tilmaamay sabix isma rabbika alaclى wa huwa alcaliy اlcaiim alcaliy almutaaal waa alculuw wamushtaaat culuwi mulaqaynu ka faaidaysanayn daato iyo qadar iyo makaano iyo qahri intaba waa adilada culuwiga qayb ka mida ka labaad wejiyada waxaa ka mida alfawqiya yakhaafuuna rabbahum min fawqihim ilaahay fawq in loo sheegay alfawqiya waa laba waxaa saddexaynaya oo saddex ku noqonaya alcuruuju ilayh tacruju lmalaaikatu wruuxu ilayh way noo soo socota yani alcuruuju ilayh xagga alle inay shay uu u kor noqonayo waxaynu ka fahmaynaa ilaahay inuu sarreeyo tacruju lmalaaikatu ilayh ay ila allah xaggiisa ayay aadayeen oo ay u kor noqonayeen waxaa la mida alsucuud ah ilayhi yascadu alkalimu ayib baa inoo soo socota sacuudi loo isticmaalay xagga alle ayay u kor noqonayeen yascadu waxaa la mida alrafcu ilayh waxaa inoo soo socotaa bal rafacahu allahu ilayh ciise ilaahay xaggiisuu kor ugu qaad wlcamal saalixu yarfacu camalka wanaagsanna xagga alla loo kor yeelay waa rafci ila allah xagga alle ayaa loo rafcinaya waxaa ka mid a ah, atanziilu minhu ilaahay xaggiisa in wax laga soo dejinayo marka halkaa waxaynu ka fahanayna innagaa lainoo soo dejinaya kitaabka alle markuu inoo soo dejinayay waxaa la tilmaamay xaggiisa in laga soo dejiyey nusulla waynu fahmayna waxbaa la dejiyey yacnii wixii hoos baa loo soo dhaadhiciyey oo loo soo dejiyey wuxuuna ka yimi xagga alle subxaanahu wataaal iyadana culuwi baa laga faaiidaysanaya waxaa ka mida ah alcindiya ilaahay makhluuqaadkiisa qaar ka mida ah inuu ku sifeeyey cindahu inay yihiin in aladiina cinda rabbika waa ammaan rabbigaa agtiisa ahaaday yani fi culuw xagga sare wa malaaigtii wey laa yastakbiruuna can cibaadati wayusabixuunahu walahu ysjuduun indiy cindana kuwa agtayada ahaaday oo culuwiga ni ku sifaysan waxaa ka mida ah adilada inoo tilmaamaysa culuwiga adilada tilmaamaysa fi samaa aamintum man fi samaa ay fi lculuw ama cala samaa labada kii lagu macneeyaba inoo soo socota waxaa ka mida ah nusuusta istiwaaga ka hadlaysa todobada aayadood ee hadda aynu tilmaamay waxaa ka mida ah rafcu lydi ila allah acmaha xagga alle kor in loogu taago in allaha caza wajal yastaxyii min cabdihi ida rafaca yadayhi ilayh an yarudahuma sifra ilahay wuxuu ka xishoonaya addoonku qacmihiisa xaggiisa hadduu kor ugu taago an yarfaca yadayhi ilayh xaalada ducada waxaa ka mida ah wejiyaasha la tilmaamay alishaara ila allahi subxaanahu watacaala fi lculuw nabigu inuu alla tilmaamay xagga culuwga u tilmaamay axaadiista waxaa ku timi nabigu calayhi salaau wasalaam saxaabada intuu u khudbadeeyey inuu waxa weeye yidhi allaahumma fashhad alaa hal ballaqtu goor ma idin gaadhsiiye haaba yidhaahdeen allaahumma fashhad intuu qacanta samada xaggeeda ku fiiqay allaahumma fashhad wuxuu tilmaamayaa alla subxaanahu watacaala oo xagga culuwiga ka xiga waa alishaarau ila allah iyaduna waa qaab waxa weeye nusuustu ay inoo tilmaantay alla subxaanahu watacaala culuwigiisa in waxa weeye lagu sugay qaababka waxaa ka mida ayniye ilaahay in loo sugay sida muslim ku timi ayna allah oo taa macnaheedu yahay ilaahay boos in loo sugay boos ilaahay loo sugana waxaa ugu mudan booska culuwi ayna allah alle xaguu jooga nabigu waa u sugay uaahaana nabigu waa isticmaal alayh salaa waalaam ilaahayna waxaa loo sugay ayniya inuu meel joogo meeshaasina waa culuwiga wey waxaa la mida inantii waxa weeye jawaabteedii nabigu inuu suga alayhi salaa waalaam inuu yahay fi sama inuu yahay ayaa iyaduna kamida waxaa ka mida axaadiista inoo tilmaamaysa ilaahay in la arkayo maalinta qiyaame waxaana laga arkaya xagga sare min fow ilaahay isagoo ka sareeya ayaa la arkaya subxaanahu wa tacaala intaas waa sideed iyo toban nooc ama qaab alcaliy walaclaa walmutacaali oo keliya ayaa aad u badan kuwa kalena hadalkooda da sidaa awgeed ba bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen adilada ka hadlaysa ilaahay inuu culuwi ku sifaysan yahay kun daliil waa ka badan tahay waayo yascadu iyo sucuud iyo curuuj iyo tanziil iyo cindiya waxyaabahaasoo dhan mid walba adilo badan baa ku timi kitaabka iyo sunnada haddii la eego idan culuwi wuxuu ka mid yahay ifaatka mutawaatirka ah ee kitaabka iyo sunnada adiladiisu ay ku badan tahay ayuu ka mid yahay istiwaaga markaynu ku bilowno istawa waxaa lagu macnaynayaa bimacnaa cala baa lagu macni bimacnaa saacidana waa lagu macni bimacnaa irtafacana waa lagu macni bimacnaa istaqarana waa lagu macni afartaa macnaba waa lagu macni oo ahlu sunnuhu waa ku macneeyeen falahum cibaaraat calayha arbacu qad xusilat lilfarisi acaani whiy istaqara wqad cla wkadar tafaca ladii ma fiihi min nukraani acida iyo cala iyo irtafaca waa isku macna laakiin istaqara ayaa iyadu ka duwan laakiin looga jeedo culuwi macahu istiqraar ilaahay intuu ka sarreeyay inuu ku sugnaaday marka ka noocaasi isagu waxa weeye saddexda kale lama mid aha laakiin saddexda kale lafdiga macnaahan bay xaqiiqa ku yihiin oo istawa waa bimacnaa calawi waa bimacnaa cala walibana haddii istawa lagu gudbiyo calaa lagu gudbiyo culuwiya irtifaacunbay faaidaysaa culuwiya irtifaac ayay faa'iidaysaa istawa mar waxay noqotaa mid kaamila oo aan xaraf gudbay uma stawaa walamaa balaqa ashudahu wastawa bimacnaa kamula wey yani uu dhammaystirmay istawa shay istawa alkhubsu khubskii waa bislaaday wey yani kamula bisaylkiisi buu gaadhay istawa waa haddii aan waxbaba lagu gudbin haddii laga dhigo bimacnaa istawa biila istawa ila asamaa istawaa ilaa kada haddii ilaa lagu gudbiyo ficilkana laba macno la ysugu khilaafay waa bimacna alculuw oo irtifaaca culimo badanoo salafiyabaa ku macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey bimacna qasada khilaaf ayada ku sugan uma istawaa ila asamaa fasawaahuna sabca samaawaat istawaa ay qasada wuxuu u qastiya ila samaa samadu u qastiya waxaa lagu macneeya istawa ila asamaa bmanaa l l sama macnahana waa lagu macnay ahlu sunnati wاljamaaca way isku waafaqsan yihin istiwaaga in sidiisa loo sugay siday adiladu u sugtay waayo horaynu usoo marnay qaacidadu inay tahay hadalka alle subxaanahu wa tacaala macnaha kasoo degdegay iyo xaqiiqadiisa in lagu qaadayo wax ta'wiila iyo tashbiiha midna inaan lagu samaynayn taxriif iyo tamiilna in waxawey laga ilaalinayo macnaha lagu qaadayana waa macnaha luqada laga faaiidaysanayo imaamu maali waa tii la weydiiyey ee la yidhi kayfa stawa araxmaanu cala alcarshi stawa kayfa stawa wuxuu ku jawaabay alstiwaau hayru majhuul wlkayfu hayru macquul wsuaalu canhu bidca wliimaanu bihi waajib wuxuu hi alistiwaau ayru majhuul istiwaaha macnihiisu mid jahli lagaga sugan yahay ma ah yani waa la og yahay macnihiis macnihii waa u sugan laakiin alkayfu majhuul qaabka iyo kayfiyadu mid la fahmaya ma waa ayru macquul jahli baa lagaga sugan yahay halkaa waxay ka qaateen imaamu maalik raxmat ullaahi calayh istiwaaga macnihiisa wuxuu tilmaamay in la ogyahay oo uu culuwi laakiin qaabka uu culuwigaasi u dhacay ayaynaan ogayn waana qaacidadeenu in badan soo tilmaanay ifaadka ilaahay loo sugayo macnaheeda waa sida laga fahmayo alfaada laga fahmayo laakiin qaabkeeda waxa weeye ilaahay baa ogo inagu ma ogin araxmaanu allah raxmaanka ah istawa ay calaa ka kor noqday cala alcarshi carshiga dushiisa fii sabcati mawaadic toddoba mowdic marka istiwaaga laga eego guud ahaan ama fii sittati mawaadic marka laga eego lixda aayadood ee soo socda fii suurati alacraaf fii qowlihi subxaana ina rabbakum rabbigiin allahu ilaahay weeye alladii allahaasoo khalaqa abuuray asamaawaati samaawaat iyo wlarda dhulalka fii sittati ayaamin lix maalmood ku abuuray gudahood uma stawa ay calaa ka kor noqday cala alcarshi carshiga dushiisa iyo wa qowluhu tacaala yuqshi leyla nahaar waa iyadii unba sii socota yuqshi waa daboolaya alleyla habeenka ilaahay baa ku daboolaya annahaara maalintii yatlubuhu xaal uu yahay habeenku mid dalbaya xafiifan ay alaban xafiifan alab degdega oo labada mid waliba ka kale uu daba socdo oo uu waxaweeye dalbayo oo markuu habeenku waxaweeye soo baxaba maalintu ay soo gelayso wshamsa ay wakhalaqa alla waa abuuray ashamsa quraxda waa abuuray iyo wlqamara dayax musaharaatin xaalay kuwa loo duleeyey limrihi ilaahay amarkiisa alaa lahu ilaahay waxaa u sugnaaday alkhalqu abuurka ayaa u sugnaaday wlmru amarkana isagaa iska leh oo wax amra aayadan waa aayadda koowaad uma stawaa cala alcarshi ayaa waxa weeye laga daliishanaya wa qowluhu subxaana fii suurati yunus ina rabbakum rabbigiin allahu alla weeye aladii allahaasoo khalaqa samaawaat samaawaadka abuuray iyo wlarda dhulalka fii sittati ayaam lix maalmood gudahood ku abuuray uma stawa kadibna ka kor noqday cala alcarshi carshiga dushiisa wataan idiinsoo tilmaamay aayadahan lixdee la taxaya ama toddobada ah shiikhu inaanu waxa weeye wada tixin ee hal mid buu ka soo qaatay uma stawa cala alcarsh oo ah intaay isku waafaqsan yihiin intan kalena nusakhdii dambe ayaa lagu ziyaadiyey laakiin nusakda muctamadkaa ah kuma sugno laakiin maadaama ay shaaic tahay carabka ayaynu marinayna insha allahu tacaala wa tacaala alla waxa ui allahu alle alladii allihii weeye rafaca samaawaat samaawaadka kor u qaaday biayri camadin tiir la'aanna kor ugu qaaday iyagoo wax tiir aanay waxa weeyahay tarawnaha sida aad arkaysaan oo idinku muuqato samaawaadku bilaa tir inay u yihiin ama biayri camadin tiir la'aan tiirarkaasoo tarawnaha aad arkaysaan uma stawa waa ka kor noqday cala alcarshi carshiga ayuu ka kor noqday waqaala tacaala fi suurati taha alraxmaanu cala alcarshi istawa alraxmaanu allah raxmaanka ah istawa ay calaa waa ka kor noqday cala alcarshi carshiga dushiisa aayadanunbaa ka duwan lixda kale waa isku qaab wey wa qaala fii suurati furqaan waxa ui uma stawa alla waa ka kor noqday cala alcarshi carshiga arraxmaan allah raxmaankaa ah baa ka kor noqday yani uma stawa arraxmaan allah raxmaankaai ah waa ka kor noqday cala alcarshi carshiga dushiisa arraxmaan marka laga jaro uma stawaa cala alcarsh aayadaha kale ayay waafaqsantay lixda isku nooca ah ayay ka mid tahay wa qaala alla waxa uu fii suurati sajda allahu alla alladii allihii wey khalaqa abuuray asamaawaati samaawaadka iyo wlrda dhulka fii sittati ayaamin lix maalmood gudahood ku abuuray uma stawa ka kor noqday cala alcarshi carshiga dushiisa wa qaala fii suurati alxadiid wa huwa alla alladii allihii wey khalaqa abuuray asamaawaati samaawaatka iyo wlarda dhulka fii sittati ayaam lix maalmood gudahood uma stawa waa ka kor noqday cala alcarshi carshiga dushiisa lixdii aayadoodba halkaasay ku dhammaaday idan waxaynu arkaynaa uma stawa cala alcarshi waa lix aayadood wey waxaa toddobaynaya alraxmaanu cala alcarshi istawa toddobada aayadoodba si gaara waxay u tilmaameen sifatu listiwa oo ah culuwi gaara oo alla subxaanahu watacaala uu ku sifaysan yahay dadka diidan ilaahay tilmaamihiis waa jahmiyada iyo muctasilada sifada noocana waa diideen qolada diidan sifaadka ikhtiyaariga ah ee mashiicada alle ku xidhan iyo sifaadka ficliga ah iyaguna sifada noocana waa diideen ashaacirada iyo maaturiidiyada iyo kuwa la midkaahina waa diideen waayo waxay yidhaahdeen wax soo cusboonaanaya ilaahay daatadiisa kuma qunto qiyaamu lxawaadii fii daatihi mustaaxiil ilaahay wax cusuboo soo cusboonaanaya kuma tilmaanaado oo laguma sifeeyo waayo makhluuqaadkaa ficilla u soo cusboonaadaan alle subxaanahu wa tacaala waxba u soo cusboonaan maayaan qaacidada noocaasina waa baail baynu leenahay qaacidaduna waxay tahay alle subxaanahu wa tacaala wuxuu naftiisa ku tilmaamo ee kitaabkiisa uu isugu tilmaamo saddexdii qaacidaynu usoo soo qaadanayna cidi naftiisa ugama xogogaalsana cidina kama aftahansana oo kama cadayn badna kama balaaqo badna cidina ummadda ugama naseexo badna laa axada aclam walaa afsaxa walaa ansax waataynu hore u marnay taasi waxay keenaysaa aayaadkaa badan haddii istiwa lagu isticmaalay istiwaaguna xagga luqada uu culuwi yahay waa in alle subxaanahu watacaala sideeda loogu sugo amaa sababta keenaysa in la diido oo ah haddii la sugo waxaa ka dhalanaysa ilaahay khalqigiisa inuu shabaho laasimka noocaasa cidna ka hadhi maayo waayo kuwa istiwaaga diidaya waxyaabay sugeen tilmaamay ilaahay u sugan subxaanahu wa tacaala jahmiyadaa ugu fog oo ilaahay magacyo iyo tilmaamo labadaba u diiday iyagana waxaa laga soo helayaa waxay ilaahay u sugeen ashaacirada nimanka loo yaqaanayo maaturidiyadu ilaahay magacyadoo dhan bay u sugeen tilmaamihiina qayb bay u sugeen qaybna waa diideen qaybtay u sugeen waxay yidhaahdeen caqligaa sugay qaybta ay diideenna waxay idhaahdeen waxa ka dhalanaya ilaaha iyo khalqigiisu inay isu ekaadaan muctasiladu waxay sugeen magacyadu tilmaamoo dhanna waa diideen waxay idhaahdeen mushaabaha ka dhalanaya jahmiyadu waxay idhaahdeen magac iyo tilmaamba mushaabaha ka dhalanaya maca daalik waxaynu leenahay qolo waliba waxa ay sugeen inta ay sugeen intay doonto ha noqoto waxaa ka dhalanaya inta ay diideen wixii ay ku diideen shaaciradu markay sifaad sugeen samciyo basar ay sugeen waxa weeye mushaabaha ka dhalanaysa sida iyagu u wateen yacni siday inta kaleba u idhaahdeen mushaabaha ka dhalanaysa ayaa loogu laasiminayaa intaad sugteenna maxay mushaabaha uga dhalan weyda waayo makhluuqaba samci baa loo sheegay fajacalnaahu samiican basiira waa tii makhluuqa lagu lm ykun شhayئa madkuura ina khlqna اlinsaana min nuطfaة amshaajin nabtali fajacalnaahu samiica basiira wakaana allahu samiica basiira miyaanay mushaabaha ka dhalanay muctasilada waa la oo iyagu wax walba diiday iyaguna waxay sugeen markii layidhi ilaahay ma mawjuud ba mise waa macduud waxay idhaahdeen waa mawjuud waa mawjuud bay dhah ifada wujuudka waa sugeen waxaanaynu ogsoonahay biniaadamkuna waa mawjuud ama makhluuqaadkuna waa mawjuud wixii mawjuuda ee aan markaa macduum ahayn idan waxay noqonaysaa qaacidadooda haddii lagu socdo haddii ilaahay lagu tilmaamay allaahu mawjuud makhluuqaadkana lagu tilmaamay inay mawjuud yihiin iyadana mushaabaha ka dhalato marka taa waxaa ka dhalanaysa hadday taa iltizaamaan inay all subxaanahu watacaala cadam ka soo qaadaan waana sida zanaadiqada iyo falaasifadu ay u socdeen oo xaqiiqadoodu ay tahay marka ilaahay tilmaamaha iyo magacyada loo diidayo in nihaayada la yidhaahdo wax ilaahay la yidhaahda ma jiro nihaayadu inay sidaa ku dambayso ibnu subuktukiin oo madaxdii muslimiinta ka mida ayaa wuxuu maqlay niman ku celcelinaya allahu laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu walaa daakhilahu walaa khaarijan canhu walaa munfasilan canhu walaa mubaayinan walaa muttasilan walaa wala walaa un dabadahay ilaahay sidaa ma ah intuu dhagaysanin caqli badan buu ahaa ayuu waxa uu ii low qiila lakum sifu lcadam fakayfa tasifuunahu haddii la yidhaahdo bal noo tilmaama cadamka waxa la yidhaahdo tilmaan intaa waxaan jirin haddii lagu idhaahdo tilmaan maxaad ku tilmaami laha ma joogo oo ma maqna ya dusheenna maah hoosteenna maah midigta maah bidixda maah horteenna maah gadaasheenna maah sii wad wax kastoo maskaxdaada ku soo dhaca diid waa cadamka waa waxa macduumka aan tilmaanta lahayn ayaa ilaahay aad ku sheegteen marka ifat oo ah cilmiya oo khabariya oo daliilka loo cuskanayo waxa wey ahlu sunnati waljamaca way isku waafaqeen qolyaha diidani waxyaabahay aayadahan kaga jawaabeen waxaa ka mida istawaa macnaheedu inuu yahay istawla istawlaa cala alcarsh yacni carshiguu mulkiyey oo alla qabsado oo mulki looga jeedo alistiilaa wa bimacna almulkiya taawiilkaasay la yimaadeen istawa bimacna istawla taasina waa taxriif wey kelmadii bay wax ku iyaadiyeen laambay ku iyaadiyeen sida nuuntuba xiatu nuun ay ugu iyaadiyeen yahuud xiatun ay nuun ugu iyaadiyeen waxaa la yidhi waquluu xiatun maxay idhaahdeen xinatun qamadi bay idhaahdeen xiatunna waa dunuubta noo dhaaf xuta cana alkhaaaya ayaa laga doonaya nuun lyahuudi walaamu jahmiyin humaa fii waxyi rabi lcarshi zaaidatani waa laamtan jahmiyadu ay ziyaadiyeen iyo dadka la midka ah waxayna taa u daliishadeen beytkii akhtal loo nisbeeyey qad istawaa bishrun cala alciraaqi min ayri sayfin wadamin mihraaqi istawa bimacnaa istawla ninka bishr bnu marwan la yidhaahdo oo khaliifkii cabdulmalik ibnu marwaan ay walaalahaayeen meesha ciraaq la yidhaahda ayuu qabsaday dabcan dagaal buu ku qabsaday waa markuu muscab ibnu zubayr uu ka qabsanayay waa cabdulaahi ibnu zubayr barasabuga ahaa qad istawa bimacnaa istawla laakiin macnaha noocaasi waa bail wuxuu baail u yahay salafkii dhammaantood waa khilaafsan yahay qowlka noocaas istawa bimacnaa calaa inay tahay waa sida luqawiyiintu kelmadda ay ku macneeyeen istiwaagu inuu culuw yahay ee istiilaa inaanu ahay ta kale ninka akhtar la yidhaahde la daliishanaya waa nin gaala wey nin gaalana masaaisha noocan oo kale a ah looma daliishado waxaa kaloo lagaga jawaabaya oo jawaabtu xilligii la daliishanayay gabayada iyo abwaaniinta hadalladooda la daliishanayay waxa weeye xilligii ixtijaajka ma joogin muwaladiintii dambe ayuu ah muwaladiintii ayuu ah jawaabtaasina waa jawaab lagaga jawaabay jawaab badan bay culimmadu kaga jawaabeen lawaasin badan oo baatilina waa ka dhalanaysa oo ay ka mid tahay haddii la yidhaahdo allahu stawaa cala alcarsh bimacnaa istawna in lagu koobo ilaahay milkigiisa makhluuq makhluuqaadkiisa ka mida ilaahay makhluuqaadko dhan buu leeyah walilaahi mulku samaawaati wlard wmaa baynahuma ayay aayaadku tilmaamaya in la yidhaahdo wuxuu qabsaday oo uu yeeshay carshiga waxa wey waa macno waxa istiilaaga waxaa loo isticmaalaa shay lagaa haystay ama aad isku haysateen oo aad awood ku qabsatay allana subxaanahu watacaala taa waa ka waa tilmaan alle subxaanahu watacaala aan u cuntamin in shay lagu qabsaday kadibna uu awood ku qabsaday tana waxaa ka dhalanaysa intaanu awoodda ku qabsan ee lagu haystay ilaahay inaanu milkin milkigiisa inaanay soo gelin ama ay ka maqnayd ama lagu haystay alle subxaanahu watacaala markii dambana awood uu ku qabsaday ta noocaasna waxaynu ogsoonnahay wax jira inaanay ahayn marka waxaan leenahay istawa bimacna stawla waa macno baatila wey qolo kalea dhinac kale u dhigay oo waxay dhahdeen uma istawa cala alcarsh waxaa looga jeedaa carshi bimacna almulki baa looga jeedaa istawa markay ku adkaatay badalaadeed ayay waxay idhaahdeen istawa sideedaanu isaga daynayn laakiin waxaa looga jeedaa cala alcarshi ay cala almulki mulkigii ayuu alle subxaanahu wa tacaala yeeshay istawa cala lmulki arshigay mulki ku macnaya mulkiguna waxaynu ogsoonnahay waa hay macnawi xisi ma ah waa hay macnawi in wax la milkiya lahaanshuhu wax muuqanaya ma carshigana waxaa lagu tilmaama waxyaabihii muuqanaya tilmaamahooda wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowmaidin amaaniya waxaa la tilmaamay sideed malag inay sidaan waxaa la tilmaamay carshigu inuu leeyahay caga ku taagan yahay qawaa'im inuu leeyahay faidaa muusa aakhidun biqaa'imatin min qawaa'im alcarsh sida axaadiista saxiixa ku timi qawaa'im inuu leeyahay waxa boqortooyada la yidhaahda ama lahaanshuhuna qawaa'im ma laha waa wax macnawi waa wax macnawi marka waxaan leenahay macnahaasina waa macno baaila istiwaada markaynu ka baxno shiikhu wuxuu inoo gelayaa qaybta labaad ee culuwiga oo ah culuwun caam adilada inoo tilmaamayso alculuw lcaam hadday rafci tahay sucuud curuuj nusuul iyo waxyaabaha la midkaa horaynu usoo tilmaan qaacidadeyda guud laakiin hadda waynu ishaaraynaa wa qowluhu tacaala baa la mida alla u yaa ciisa ciisaw innii anigu mutawafiika waan ku oobsamaya wa raaficuka waan kuu koryeelayaa ilaya xaggay iyo wa qowluhu tacaala bal rafacahu allahu ilayh ilaahay xaggiisuu u kor yeelay ciise waataynu soo tilmaanay koob iyo labaatankii nooc ee ibnuqayim uu tilmaamay inay ka mid ahayd alrafcu ila allah xagga alle in wax loo kor yeelo waxaynu ka fahmaynaa alla subxaanahu wa tacaala kor inuu inaga xigo waxaa la tilmaamay ciise xagga alle in loo kor yeelay inii mutawafiika tawafi waxaa loo isticmaalaa kitaabka alle saddex macnaa loogu isticmaalay tawafik waxaa loogu isticmaala dhimashada caadiga ah tawafathu rasuluna oo ah nafta in la oofsanayo jirhkuna uu baaqi noqonayo geerida caadiga ah tawaf waana ka badan wey waxaa kaloo loo isticmaalaa seexashada allahu yatawafa alnfusa xiina mowtiha wlatii lam tamut fii manaamiha yatawafa anfus waxaa looga jeeda naftu markay seexato waa loo oobsanay laakiin ma dhiman fayumsiku latii qadaa calayha lmowt wayursil lra ila ajali musama haddii qofka loogu talagalay inuu hurdada ka kaco naftiisa waa loo soo celinaya haddii geeri lagu xukumana nafta waa laga haysanaya sidaasuu maydku noqonay waa tawafa bimacna nawm ka saddexaad waa tawafi kaamila oo looga jeedo shayga in la qabto oo la oofsado si dhammaystiran kaana inta badan acmaasha loo isticmaala uma tuwafaa kullu nafsin ma kasabat uma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yulamuun tawafigaasi waa mid kaamila waana ka hadda aayadan lagu macnaynay yaa ciisa innii anigu mutawafiika si dhammaystiran baan kuu qabanaya oo aan kuu oofsanaya oo macnuhu yahay ruuxda iyo jasadka labadaba xaggayga ayaan u qabanaya oo aan u soo koryeelaya tawafiga kaamilka ah waa tawafin liruuxi waljasadi maca ruuxdii iyo jasadkiioo wada socdaa la koryeelaya waana sida saxiixa ah ee aayaadka kale ay inoo cadaynayaan ee tilmaamaya ciisa calayhi salaam inuu nool yahay wain min ahli lkitaabi ila layuminanna bihi qabla mowti layuminanna bihi ay biciisa qabla mowti qabla mowti ciisa fi aakhiri zaman inta aanu dhiman markuu dajaal dilay sida axaadii badan inoo tilmaamayso laakiin maxalu shaahidkeenu intaas waa min baabi lfaa'ida mutawafiika maaha ciisa loo oobsaday oo dhintay ma wamaa qataluuhu wamaa salabuuh lama dilin buu leeyahy all subxaanahu wa tacaala bal rafacahu allahu ilayh ilaahay baa xaggiisa u kor yeelay rafacahu waa damiir ciisu u noqonaya asal waa inuu u noqdaa ruuxdiisa iyo jasadkiisa labadaba marka ciisoo isku dhanbaa la oobsaday adiladaasi aad bay u badan tahay axaadiis haddaynu eegnana iyadu waa mutawaatir ciisa calayhi salaam inuu waxa weeye nool yahay layanzilanna bna maryam waa soo degaya oo waa soo degaya waxaynu ka fahmaynaa inuu nool yahay baa laga fahmay rafacahu llahu ilayhi weeye maxalu shaahidku wa qowluhu tacaala ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa intii ka ahaatay yascadu waa u kor noqonaya alkalimu ayib kalimka wanaagsan ama kelmadaha wanaagsan xagga allay u kor noqonaya waa xuska alle iyo ducada iyo tilaawat lqur'aan iyo hadallada wanaagsan xagga alle ayay u kor noqonayaan waalcamalu saalix camalka wanaagsanna yarfacu ay yarfacuhu allah ilaahay baa kor yeelaya oo xaggiisa u kor yeelaya halkana waxaa lagu isticmaalay sucuud hadalka wanaagsan xagga alle ayuu u kor noqonaya waxaynu ka fahmaynaa culuw daat baynu ka fahma alle xagga sare naga xig walcamalu saalixu yanfacuhuna waa la mid haddii calaa axad macnayeyn lagu socdo oo walcamalu saalixu yarfacuh waxaa lagu macneeye yarfacuhu allah ilaahay baa kor yeelay oo wuxuu u kor yeelayaa xaggiis sidaa waa lagu macnay walcamalu saalixu camalka wanaagsani yarfacuhu ay yarfacu lkalima ayib kelmadaha wanaagsanna waxaa xagga alle u kor yeela camalka wanaagsan yani camalka wanaagsan baa kor u qaadaya kelmadaha wanaagsan sufyaan bnu cuyayna waxaa wii alcamalu saalix waa alkhlaas wey bimacnaa ikhlaas ayaa lagu aqbalaya kelmadaha wanaagsan wlcamalu saalix ay alkhlaas yarfacu alkalima ayib ikhlaasku waxyaabaha camalka lagu aqbalo camalka haddii la aqbalana alla subxaanahu wa tacaala xaggiisaa loo kor yeelay haddii la aqbalo haddii la aqbali waayana madaxaaga dhaafi maayo adiga ku dhaafi maayo laakiin marka la aqbalo ayuu xagga sare aaday labada macnaba waa lagu macnay labadan waxaynu ka qaadanaynaa sucuud iyo rafci labadaba culuwi baa laga qaadanaya wa qowluhu tacaala wa qaala fircawnu fircawn waxaa weydi yaa haamaan nusakda muctamadka ah aayadda waxay ka bilaabayaan yaa haamaanu bay ka bilaabayaan jaak la yaa haamaan bay ka bilaabayaan yaa haamaanba sidaasaa nusakda muctamadka ay tilmaamayaan laakiin aniga waxaa ii taalla waqaala fircawnu wa qaala waxaa ii fircawnu fircawn yaa haamaanu haamaanow ibni lii idhis sarxan sar ama guri dheer idhis lacallii abluqu lsbaab si aan u gaadho wadooyinka si aan u gaadho asbaab asamaawaat samaawaadka wadooyinkooda ama albaabadooda si aan u gaadho sabab waxa weeye waddadana waa la yidhaahdaa shayga ku gaadhsiinaya uma atbaca sababa ay ariiqa albaabkana waa la yidhahdaa sabab waa la yidhahda oo isaga laftiisu wadaah oo gudaha loo gelay fa aalica aan aalacdo oo aan u kor noqdo ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisa aan u kor noqdo oo aan soo arko wa innii aniguna la adunuhu waxaan u malaynayaa muuse kaadiban beenaale inuu yahay yanii ilaahiisa wuu sheeganaya waa maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaaha xagga sare jira waxaan u malaynaya inuu been ku sheegay culimadu halkaa waxay ka qaateen ninka diida ilaahay xagga sare inuu jiro waa calaa madhabi fircawn madhabta fircawn waayo wuxuu ku beeniyey muuse calayhi salaam buu ku beeniyey oo xagga sare alleh inuu ka xigo ayuu waxaweeye diiday maxalushaahidku waa xaggee waa aalica ilaa ilaahi muusa yani waxa uu leeya fooga ha la ii dhiso lacallii aalica ay artafica ilaa ilaahi muusa si aan ugu kor noqdo ilaa ilaahi muusa wa qowluhu tacaala a amintum oo waxaad ka aamin noqoteen man fi samaa ay man cala samaa allaha waxa weeye samada guudkeeda ku sugan an yaksifa inuu idinla gooyo bikum idinka alarda dhulka faidaa hiya waaba dhulkiiyo tamuuru dhaqdhaqaaqaysa am amintum mise waxaad ka aamin noqoteen man fi samaai man cala asamaa allaha samada ka koreeya an yursila calaykum inuu idinku soo daayo xaasiban dabayl jay wadata ay riixan xaasiban dabayl qururax uu la socdo ama jay uu la socdo fasataclamuuna waxaad ogaanaysaan kayfa nadiir ay kayfa indaari sida ay digniintaydu tahay waad ogaan doontaan labadan aayadood waxaynu soo tilmaannay qaababka ilaahay culuwiga loogu tilmaamo aynu soo sheegnay waxaa ka mida man fi sama nusuusta tilmaamaysa allahu fi sama sida xadiikii muslim ku timi marka inantii la weydiiyey iyo labadan aayadood man fi sama ay cala sama fi bimacnaa cala waa lagu macneeyey walow sallibanakum fi juduuci nahli yani jirida gudaheed laguma xidxidhin ee dusheeda lagu xidxiday wala salibanakum fi bimacna al cala juduuci nahl jirida dusheedaan idinku xidhay fi bimacnaa cala waa loo isticmaalaa sidaa lagu macneeyo samada sideedaan loo daynay waa samaawaadkan la yaqaano macnuhuna wuxuu noqonayaa man fi samaa ay man cala samaa samaawaadka jinsigooda toddobada samo ka ka sareeya ayuu macnuhu noqonaya macnaha labaadee salafku ay ku macneeyeen man fi samaa ay man fi lculuw waayo samada waxaa kaloo loo isticmaalaa kullu maa calaaka fahuwa samaa wax kastoo kaa sareeya waa sama weeye marka in looga jeeda sama samada culuwi in looga jeedo oo macnuhu noqonayo man fi samaa ay man fii jihat lculuw allaha ku xagga sare ku sugan waa fowqa alcarshi carshiga allaha xagga sare ku oo sama looga jeedo culuwi looga jeedo aan samadii makhluuqa ahayd looga jeedo labada macnaba way isu tegayeen allaha samaawaadka korkooda ah iyo allaha ku sugan fiiduna waa macnaheedi culuwiga ku sugan bimacnaa jihada culuwiga waxa weeye ku guda sugan taana in la sugayo alla inuu boos joogo waataynu soo tilmaanay ayna allah fi samaa alla xaguu joogaa fi samaa ay fi lculuw xagga culuwiga ayuu alla subxaanahu wa tacaala ku sugaya labada aayadoodna waa man fi samaa baa loo daliishanaya wqwluhu tacaala halkaa culuwigiibaa inagaga dhammaaday waxaynu halkan u galaynaa culuwiga wixii shabbahayay ama masaa'il xidhiidh laleh markaynu ilaahay culuwi ku tilmaannay culuwigaasina uu yahay culuwu daat daatadiisu inay sarrayso aynu ku tilmaannay ta noocaasi diidi mayso alla subxaanahu wa tacaala khalqigiisa inuu xogogaal u yahay inuu macla yahay waxa weeye isma diidaya yani huwa caalin wa huwa macana isagoo culuwigiisa ku tilmaaman ayuu haddana alle maceynaya aayaadkii maciyada ayuu shiikhu halkan ka gelaya aayaadka maciyaduna horaynu usoo tilmaannay ama sifatu ilaahay makhluuqaadkiisa inuu la macya macooda inuu yahay labaynu usoo kala qaadno horaynu usoo tilmaamno waa mid lagu tilmaamayo maciyatun caama wamaciyat aa waana sidaynu istiwaaga kusoo sheegnay ama culuwiga kusoo sheegnay maciyatun caama waa alle subxaanahu wa tacaala khalqigiisa inuu xoogogaal u yahay inuu aalacanayo inuu la socdo inuu la socdo maciyada macnaha in looga jeedo taasina waa ifa daat waa ifo mar walba uu ku tilmaamay mar kasta iyo xili kasta uu alle ku tilmaamay maciyada labaad waa mid khaasa yani cid gaara ilaahay macooda inuu yahay cid gaara ilaahay inuu macoodaya maciyada khaaska ahina waxaynu ku tilmaamaynaa waa sifatu ficlin mashiiada allayla xidhiidha maciyada gaarka ilaahay ciduu doonuu siiya waxaanaynu usii kala qaadaynaa maciyada khaaska allaba khaasatun biwasfin wakhaaatun bishaksin mid khaas ku ah qof hebel khaas ku ah oo la leeyahay allaahuma cafula ilaahay hebel buu maciisaya iyo mid tilmaan khaas ku ah oo cid kastoo tilmaanta laga helay maciyada khaaska ay yeelanayso saddexda qaybba shiikhu aayaadkooda waa inoo tilmaamaya maciyatun caama wmaciya khaasaة bwصfi wmaciya khaasaة bshasi waxa ugu caamsan maciya caama waxaa kusoo xiga maciyat khaasaة bwafi wafigaas cid allaale ciddii ku tilmaaman ayaa maciyada yeelanaysa waxoogaa cumuuma bay leedahay maciyat khaasaة bwainna waxay khaas ku waxay gaar ku tahay ciddii loo magacaabay ayay gaar ku tahay cid kale kuma weheliso wuxuu ku bilaabayaa maciyada caamka ah wa qowluhu tacaala huwa alla alladii allihii weeye khalaqa abuuray asamaawaati samaawaadka iyo wlarda dhulka fii sittati ayaam lix maalmood gudahood ku abuuray uma stawaa ka kor noqday cala alcarshi carshiga dushiisa yaclamu waa ogyahay maa yeliju waxaa gelaya fi lardi dhulka ee lagu beerayo wamaa yakhruju minha waxa ka soo baxaya beerahaana waa ogya wamaa yanzilu min asamaa samada waxa ka soo degaya ee roob iyo wixii la mida alla waa ogya wamaa yacruju fiiha waxa u kor noqonaya xagga samada camalka iyo wixii la midana alla waa ogya wahuwa allana macakum macinna ayuu ahaaday aynamaa kuntum meel kastoo aad tihiin wallahu allana bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun waa mid aalacanaya oo arkaya wa huwa macakum aynamaa kuntum macakum ay maca almakhluuqaat maca annaasi jamiica makhluuqaadkoo dhan buu alla subxaanahu wa tacaala macoodaya waa maciyadii caamka ahayd maciyadana waxaa ka dhalanaya abcan culimmadu waxay ku macneeyaan cilmigay ku macneeyaan wa macakum bicilmihi laakiin cilmigu waa macaanida soo gudagelaya lafdiga maciyada sideeda loo sugaya allahu maca alkhalq ilaahay khalqiga macooda ayuu ahaada maciyada waxyaabaha soo gudagelaya waxaa ka mida la socodka uu la soconayo iyo xoogogaalnimada iyo waxyaabaha la midka ah ayaa lagu macnaynaya wa qowluhu tacaala iyo qowlkii alla uu yidhi maa yakuunu ay maa yuujadu kaanadu waa taam wey maa yuujadu lama helayo min najwa alaaatin saddex faqood la heli maayo ilaa alle ilaa huwa raabicuhum haddii ay faqayaan huwa alle raabicuhum waa ka afqaynaya walaa hamsatin shanina ma faqdo ilaa huwa saadisuhum ilaahay baa lixaynaya walaa adnaa min dalik tiradaa wax ka sokeeya oo ka hooseeya iyo walaa akara wax ka badan ilaa huwa macahu haddii ay faqayaan ilaahay macooda ayuu ahaaday aynamaa kaanuu meel kastoo ay joogaan uma yunabiuhum ilaahay waa uga warramaya bimaa camiluu waxay sameeyeen yowma alqiyaama maalinta qiyaame ayaa looga warbixinaya in allaha alla bikulli shayin shay dhammaantii caliimun waa mid u xogogaalah oo waxa weeye og aynamaa kaanuu meel kastoo ay joogaan ilaahay baa macooda ah waxaynu leenahay waa maciyatun caama waa maciyo guud oo alle subxaanahu wa tacaala uu og yahay xaalkoodana uu la socdo maciyada caamkaana in lagu macnaynayo ama macaanideeda ay soo gudagelaysaa cilmi waxaynu ka fahmaynaa aayadda bilowgeeda iyo dhammaadkeeda ayaynu ka fahmaynaa alam tara ana allah yaclamu ma fi samaawaati wama fi lard baa lagu bilaabay waa cilmi yaclamu ma fi samaawaat waxaana lagu soo gabagabeeya in allaha bikulli shayin caliim ilaahay wax walba waa ka og wey waa maciyada guud wa qowluhu tacaala waa maciyadii khaaska ahayd laa taxzan ha murugoon nabigaa odhanaya isagoo abibakar la hadlay in allaha alla macanaa maceenna wey ilaahay baa maceenna ah yani markii nabigu calayhi salaau wasalaam godka galay ee ay arkayeen gaalada gomadahooda ay arkayeen gaaladoo daydayaysa markii nabigu hijroonaya calayhi salaau wasalaam ayaa abibakar baqay oo waa kii lahaa low absara axaduhum qadamayhi la ra'aana midi hadduu gomadihiisa eego uu ina arkaya waayo waa dul taagnaaye dabadeed nabigu waxau hi alayhi salaau wasalaam maa danuka binayn llahumma allahu aaliuhuma maxaad u malaynaysaa abi laba ilaahay uu saddexaynayo ilaahay ma coodaya ilaahay waa ka aayadda ku caddeeyey id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana waa maciye khaasa laakiin waxay khaas ku tahay ma shakhsiba mise wafi ya waa shasi wey waa abi bakr iyo nabiga calayhi salaau wasalam inanii macakumaa asmacu ara inanii anugu macakumaa macina ayaan ahay asmacu waan maqlaya waxa laydinkula hadlaya waxaa ku hadlaysaan wa araa waanan arkaya siday wax u dhacayaan markii layidhi utaga fircoon u taga macakuma yani waa maca muusa wa haaruun calayhim asalaam waa maciyat khaasaة bishasi musa wahaarun alayhim asalam labadooda ayay gaar ku tahay wa qowlihi tacaala in allaha alle maca aladiina kuwii macooda ayuu ahaaday ittaqow alla waxa weeye ka cabsanayay wladiina kuwii macoodibuu ahaaday hum yagu muxsinuun waxa weeye samafalaya tanina waa maciyat khaasaة biwafi maca ladiina taqw qof kastoo ilaahay ka baqa ilaahaybaa maciisa ah wladiina hum muxsinuun kuwa samafalana ilaahaybaa macooda ah idan waa maciyatun khaasatun bifati taqwa wa maciyatun khaasatun biwasfi lixsaan cid kastoo ixsaan laga hela ilahaybaa maciisa ah waqowlihi tacaala wsbiruu sabra in allaha alla maca saabiriin kuwa sabra macooda ayuu ahaaday wqowlihi tacaal kam min fiatin kooxi badana qaliilatin yar alabat ka qaalib noqotay fiatan koox kaiiratan badan biidn illaah ilaahay idankiisa ka qaalib noqotay wallahu alana maca saabiriin kuwa sabra macooda wey labadan ayadoodna waxay tilmaamayaan maciyatun khaasatun biwasfi asabr ciddii sabr laga helay alla subxaanahu wa tacaala maciyo gaara inuu siiyey maciyada gaarka macnaheeduna waa inuu alla subxaanahu wa tacaala u hiiliyo alta'yiid wاlnusra wاltawfiiq wsadaad ayaa waxa weeya looga jeedaa ilaahay inuu hanuuninayo toosinayo xoojinayo u hiilinayo garab taagan yahay macnaha noocaasaa looga jeedaa markaad ilmahaaga dirayso walilaahi almaal lacla ee uu bao waxaad leedahay ana macak macagaan ahaye ah, socoha biqin yani anaa kula jooga wey oo ku difaacay macnaha noocaasa ayaa maciyada khaaskaa ah looga jeedaa ayib mawduucaasi halkaasuu ku dhammaaday wa huwa aladii fi samaai ilaah aayaddaa ma la haya wa huwa aladii fi samaai ilaah wa fi lardi ilaah dhammaan adaahay inagaa isku baaba aayaddaasi waa zaaid wey kitaabka kama mid ah aayaddaasi waa zaaid wey laakiin aayadda ku xigta waman asdaqu min allahi xadiia waman asdaqu min allahi qiila iyo aayaad badan oo ka dambeeya waa sifatu lkalaam alla subxaanahu wa tacaala inuu hadlo ifadaana dib baynu u dhigan doonaa insha allahu tacaala dhowr su-aalood baa ii yimi oo ku saabsan mawaadiicaynu ka soo hadalnay kama aqsaamu tawxiid wama daliilu min alkitaabi wsunnati wlijmac wma huwa shay ladii yaqsimu tawxiid am culumahu ya waa nin waxa weeye istishkaalaan filay waayo hadda su-aalba kama taagna kitaabkii shanaad baa la wadaa ee waxa weeye mid walba iyo mar walba tawxiidka iyo qaybihiisa lagu soo celcelinaya waxaa loo daliishanayaa tawxiidka in la qaybiyo horta hala fahmo waxa loo qaybinayo daliilka la doonayo ma waxa uu yahay daliil odhanaya qaala allahu tacaala altawxiidu alaaatun rububiyatun wauluhiya waasmaaun waifaat mise xadii sidaa odhanaya waxa weeye ta noocaasa waxa weeye iyada lama hayo haddii taa la doonayo laakiin waxaa la ogsoon yahay sharciga macnaha ayaa la tixgeliya sugidda la sugayo wixii kitaabka iyo sunnada ku sugnaa ayaa laysku habeey waxaanaynu maantaba qaybqaybinayn maciya caam iyo maciya khaas culuwi mulaq culuwi muqayad hadday fiqi tahay hadday naxwo tahay hadday usuul tahay cilmi kastoo sharciga ka mida ah, taqsiimaadka noocaasa waa lagu sheegaa ujeeddadeedu waxay tahay fahamka in loo soo dhaweeyo wax cusuboo la keenayna maaha wax cusuboo la keenanam taa horta ha la ogaado in badan baa hadda dadka qaar ohanaya waxa weeye sida kiristaankuba ay saddex ilaah u sameeyeen ayay qoladanina saddex towxiid u keeneen saddexda towxiid waa saddex towxiid oo kitaabka alla lagu sheegay sunnadana lagu caddeeyey towxiid waa maxa kitaabka bilowgaysainu kusoo qeex waa ifraad ullah bima yakhtasu bihi waa ilaahay in loo keli yeelo wuxuu gaar u leeyahy muxuu ilaahay gaar u leeyahy ee loo keli yeelay markii dabagal lagu sameeyey saddex bay noqotay yacni saddex dhinac ama saddex shay ama saddex macne ayaa ilaahay loo kali yeelaa mid afraad haddii la hayo keena wey lama hayo markii la dabagalay saddexdaana in badan baan tilmaamay aayaadka in lagu tilmaamay twiid rububiya ilaahay kownkan inuu maamulayo iyo towxiid luluhiya inuu cibaadada mutaysanayo iyo magacyo iyo tilmaamo wanaagsan inuu leeyahay intaba adiladoodu laa tucadu walaa tuxsa bal waxaynu tilmaana aayad keliya in lagu kulmiyey rabu samaawaat waa rabbibal rabu samaawaati wlard facbudhu waxaa la tilmaama in la caabudayo idaa rabbinimada isagaa iskale waa in loo keliyeela facbudhu waa keligii caabuda walaa nacbudu ilaa iya keligii baa la caabuday in la caabudana keligii baa iskale hal taclamu lahu samiy magacyada iyo tilmaamaha wanaagsanna waa la keliyooba oo cid la xagga tilmaanta iyo magaca lama hay hal taclamu lahu samiy saddexdaas meelo badan baa lagu sheegay alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin baa lagu sheegay alxamdu lilah rabi alcaalamiin alxamdu waa mahadin ilaahay la mahadinay maxaa lagu mahadinay magacyadiisa wanaagsan iyo tilmaamihiisa wanaagsan waa alasma wifaat lilah waa maa allah waa almacbuud waa kan la caabudo almacbuud waa kan la caabudo xagga luqada waa uluhiy rabi lcaalamiin waa maa waa rububiy saddexdaba waa lagu tilmaama alxamdu lilahi rab lcaalamiin marka waxaynu leenahay marka dabagal lagu sameeye waxyaabaha ilaahay loo keli yeelay waa saddexdaa midu maxaa keenay culimmadu haddaba inay si cad u sheegaan waxaa keentay kitaabka alle waxaynu ku haynaa gaalado towxiid sugay towxiidna diiday walain sa'altahum man khalaqahum layaquulunna allah may odhan allah wa asnaamuna may odhan laakiin meel kale maxay yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida samaawaadka oo dhan ilaahay baa iskaleh ilaahay baa maamulay ilaahay baa waxa weeye abuuray ma diidana laakiin markii loo yimi cibaadada ayay diideen in loo keli yeelo ilaah keliya waxaa la yidhi ilaahay keliya caabuda waxay yidhaahdeen ajacala alaalihata ay almacbuudaat ma kii la wada caabudayay ayaa mid laysugu soo celinaya ina hada la shayun cuja marka haddaynaan qaybqaybin miyaad kala fahmaysaa kay gaaladu ogolaatay iyo kay diiday miyaa la kala fahmay la kala fahmi maayo waayo waxna ilaahay bay u kali yeeleen man khalaqahum layaquulunna allah ilahay bay u kali yeeleen waxba kumay ladhin markii cibaadada la joogayna maxay yidhaahdeen way diideen ajacala alaalihata ilaahan waaxida marka waxaa ku sugan macnayaal badan qolyaha diidan ee hadda soo celcelinaya towxiidka maxaa loo qaybqaybinaya labadaaba ma diidana intaa aynu sheegnayna ma diidana laakiin waxay u gol leeyihin ifaadka iyo tilmaamaha ay diidan yihiin in twiid laga dhigo twiidkay diideen inay twiid tahayna dawarkeedu waa cadi kitaabka iyo sunada lagu cadi wlilahi asmaa lxusna fadcuuhu biha laysa kamilihi shay ayma tadcuu falahu asmaa lxusna falahu waa muqadam abar muqadam alasmaa xusnaana waa mubtada la dibdhigay magacyada wanaaga badan keligiibaa iskaleh xasribay faaiidinaysa idan in loo keli yeelo magacyada iyo tilmaamaha wanaagsan kitaabka inoo tilmaamay marka waxaan leenahay su-aasha jawaabteedoo koobani tuugna ma xada wey yaan dadka lagu khaldin aayad qaybinaysa lama hayo waxa weeye sax qolyaha noocaasa haddii la yidhaahdo naxwu waa imisa qaybood kalmadu ya ismun wa ficlu wa xarf yani waxaa loo daliishanaya waa istiqraa luqadama waxaa dejiyey siibawehi baa dejiyey iyo khaliil iyo raggii la midkee luqada mayagaa dejinaya waxa weeye isimka iyo ficilka iyo xaraf ya mise ka hor baa la isticmaalay ism iyo ficil laakiin waxay yidhaahdeen dabagal waxaanu ku samayn kelmadaha luqadda carbeed lagu isticmaalo saddexdaa inaanay ka baxay ficil la samaynayo magac la ysku magacaabayo iyo xaraf isku xidhiidhinayo mid afraad ma laha bay yidhahdeen qolyahan tan diidanina waxay yidhahdeen waa la ysku waafaqsan yaha waa ijmaac cidna daliil ma weydiiyaan jaahiliyadii luqada waxa weeye weligoodba ku hadlayay lagama hayo alkalimatu alaa lagama hayo laakiin wixii ay isticmaaleen markii dabagal lagu sameeyey saddexdaa way dhaafi weyde waxa ilaahay loo keli yeelayana marka dabagal lagu sameeyo saddexdaasay dhaafi waayeen mid haddii la ha la keeno waxaa la sheegaa tawxiid lmutaabaca laakiin isagu wuxuu gudagelayaa tawxiidu waxaan u jeedaa tawxiidu alxaakimiy ilaahay inuu xukumka laakiin isagu wuxuu gudagelayaa tawxiid rububiya ayuu gudagelaya oo ilaahay baa wax maamula xukunka isagaa iskaleh isagaa xukunka iskaleh wallah aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed wcala alih wsaxbih wslm